ee uu caanaha ka cabayo wa sharcan sharci ahaan radac waxaa loola jeedaa wusuulu labani aadamiyatin maksuusatin gabadh maaragtay bani aadama oo shuruud gaara leh caanaheedu inay gaadhaan lijawfi aadamiyin makhsuusin qof bani aadama oo gaar ah yani shuruudo gaara leh calooshiisa inay gaadhaan calaa wajhin makhsuus qaab markaa gaara oo shuruudo gaaralana ay u gaadhaan wainamaa yahbutu aradaacu bilabani imra'atin xayatin nuugmadu ama maxramnimada ku timaada naasnuugiddu waxay ku sugnaataa bilabani imra'atin xayatin nuugmada la nuugo gabadh nool caanaheedii la jaqo oo la cabo balagat tisca siniina gabadhaasoo sagaal jir gaadha iyo wax ka badan tisca siniina qamariyatin sagaal sanadood oo tii dayaxa ah bilihii maarata sanadadii dayaxa ah qamariyatan haddii la idhaana waa caadao tiscada laga nactiyeeyo yacni gabadha caanaheedu ay taxriimka keenaan ay maaragtay xaaraameeyaan ay waxarimaan waa gabadh iyadoo nool caanahan laga maaragtay waxa weeya nuugay ama laga lisay sidoo kale sagaal jirna gaadhay ugu yaraan bikran kaanat aw ayiban gabadhaasi ama gabadh inan ah ha noqoto oo aan ninba lahayn eh, oo aan la guursanba oo yani waxa weeye eh, eh, aan aanay is arag aw ayiban ama gabadh garooba oo nin soo aragtay ha noqoto oo haddii inantii iyadiio aanay cidba is arag ay caana yeelato say doontaba ku yeelata eh deetana caanahaasi cidi ay ka nuugto oo ilmo yari uu ka nuugo oo shuruuddii la helo ilmahaasi maxram buu noqonayaao ilmaheedii buu noqonaya khaliyatan kaanat aw musawajatan ama gabadh bilaa nin ah ha noqoto ama mid nin leh waidaa ardacat ilmar'atu gabadhii hadday nuujiso bilabanihaa caanaheedii waladan ilmo yar hadday nuujiso sawaaun waxaa isku mida shariba a ah shariba minha labana ama caanaha ka cabo fii xayaatiha intay nooshahay aw bacda mowtiha ama iyadoo dhimatay kadib caanihii ha cabo wa kaana maxluuban fii xayaatiha iyadoo caanahaasi uu ahaa mid laga lisay intii ay noolayd saara radiicu waladaha ilmahaasi wuxuu noqonayaa canugeedi ilmaheedii buu noqonaya haddii ilmo yar ay nuujiso iyadiioo nool ama iyadiioo nool inta caanaheedii laga liso kadibna ilmo yar la siiyo markaa la siinaya ama ha noolaata iyadoo ama yaanay noolaanin waxay noqonaysaa ilmaheedi wuxuu noqonayaa ilmaheedii waxaa meesha ku baxay markaa iyadiioo naftii ay ka baxday haddii ilmo yar u soo gurguurto oo uu nuugo aana ka nuugo macno mala taasi wax ka soo qaad malaha kol hadday aanay noolayn bisharayni laba shari haddii la helo ayuu ilmahaasi ilmaheedii noqonaya axaduhumaa shardiga koowaad an yakuuna lahu ay radiici ilmahani waa inuu jiray duuna alxawleyni laba sanadood wax ka yar waa inaanu laba sano u buuxsamin ilmahan bilahilati iyadoo labada sanana lagu tirinayo o lagu xisaabinayo bilihii dayaxa wabtidaauhumaa labada sanadood waxay ka bilaaba labada bilood mian iyadoo labada sanadood lagu xisaabinayo bilihii dayaxa weeye haddaba wabtidaauhumaa labada sanadood waxay ka bilaabmayaan min tamaami infisaali radiici markii ilmaha yari uu soo wada dhasho ee hooyadii ka soo baxo markaa ayaa kow la odhanayaayo daqiiqadaa ay u bilaabmaysaa labada sanadood waman balaga sanatayni qofkii hadaba laba jil noqda oo laba jil maarata gaada laa yuairu macna ma samaynayo ama ma raadaynayo irtidaacuhu nuugmadiisu taxriiman xaaraamayn ma keenayo oo ilmihii laba jili haddii uu gabadh markaa uu caana ka nuugo taasi waxba wax saamayna ma yeelanayso washardu haani shardiga labaad an turdicahu ay almurdicatu gabadha nuujinaysa ilmaha waa inay nuujiso khamsa radacaatin shan goor oo mutafarriqaatin kala gaargaara shan gooroo kala gaargaara waa inay ilmihii nuujiso waasilatan caanahaas ama radacaadkaas oo gaadhaya jawfa radiici ilmaha gudihiisa waa in caanihii ay ilmaha gudaha u galaan wa dabtuhunna shantan goor waxaa lagu kala xadaynayaa bilcurfi curfiga oo wixii de hal mar oo gaara loo yaqaanaaba hal mar buu noqonaya yani maalan ilmihiiba yar nuujisay hawlbay yar aragtay way yar kacdayoo maaragtay hawshiibay wixii kala qabatay haddana way ku soo celisay laba goor miyaa la kala odhanayaa curfigaa loo noqonaya haddii caada ahaan waxaasi laba jeer oo kala duwan ay yihiinna labay kala noqon haddii curfi ahaan waxaan isku hal un laga soo qaadana hal radca unbay noqonaya famaa qudiya bikownihi radcatan wixii lagu xukumo curfi ahaan iyo caadada inuu hal radco uu yahay aw radacaatin ama uu markaa goo markaa wati marar kala duwan ay noqonayaan oo tiro leh uctubira halkaa markaa caadada ayaa lagu dhaqmaya la maarata la tixgelinaya oo taasaa markaa lagu socon wailaa wixii aan markaa la ictibaarinayn inuu radco yahay ama uu radacaad yahayna falaa isagana taa la xisaabin maaye curfigu sidii uu ku xukumayey ayuunbaa lagu soconaya falow qaaca radiicu haddii ilmihii yaraa uu gooyo alirtidaaca nuugmadii bayna kulli min alkhamsi shantii intii udhaxaysay isagii haddii uu iska gooyo nuugmadii icraadan can ihadi isagoo markaa naaskii iskaga jeedsanaya oo nuugmadii iska joojinaya tacadad alirdac ilmihii ilmihii yaraa waa la uu iska joojiyey uu iskaga jeestay waxbuu iska dadaawanayaa markaa waa faruu ka qaaday nuugmadii taasi markaa halkaa mar wuu dhammaaday baa laleeyahy halkaa mar wuu dhammaaday icraadan can ihabi tacadada lirtidac markaa kadib haddii haddana mar dambe uu nuugo dee wuu tiroobayaa mar labaad ayay noqonaysaa oo taasina mid kale ayaa la xisaabinaya wayasiiru zawjuha ilmurdicati gabadhan haddaba ilmaha yar nuujisay ninkeedii wuxuu noqonayaa aban lahu ay rabiici ilmahan yar mid u aabbaca buu noqonaya ninkeedii caanahani ay sababtiisa ku yimaadeen ilmaha yari uu markaa nuugay waxa uu isaguna noqonaya aabbo oo ilmihi yara aabbo u noqonaya wayaxrumu cala lmurdaci bifatxi daadi ilmaha la nuujiyey waxaa ka xaaraan noqonaya ataswiiju ilayha inuu markaa aymurdicati gabadhii nuujisay inuu guursado ayaa dee xaaraan ka noqonaysa hooyadii bay noqonaysa wa ilaa kulli man cid kasta inuu guursadaana xaaraan bay ka noqonaysaa naasabahaa iyada markaa nasab la leh ay intasaba ilayha cid kasta oo iyada markaa ku soo abtirsata binasabin ugu soo abtirsata markaa nasab xigtanimo aw radaacin ama nuugmo cid kastoo kusoo abtirsata yani cid iyado ay dhashay hablihii ay dhashay ilmahaa yar isma guursan karaan hablaha ay dhashay wixii ay sii dhalaan ama inamadeedu hablihii ay dhaleen waa saas oo kale waa caruurteedii unbay xisaabsan yihin marka caruurtii iyado ay dhashay iyada saa ugu soo abtirsanaysay ee faraceeda ahayd ilmahan xaaraan bay kala noqonayaan sidoo kale ciddii kale nuugmo ugu soo abtirsata iyada ama iyadaba dee caanaheeda nuugtay ama hablaheeda waxa weyaan caanahoodii nuugtay kuwaasina ilmahan yar xaaraan bay kala noqonayaan wayaxrumu calayha ilmurdicati sidoo kale iyadiina waxaa ka xaaraana ataswiiju ila lmurdaci ilmaha ay nuujisay dee ina iyaduna guur ka doonta xaaraan bay noqonaysaa dee waa inankeedii wawaladihi taa horeynu u ogaane tan kalea loo sii socdaa wawaladihi wixii isagu uu sii dhalayna iyaduna gabadhaa nuujisay dee xaaraan bay kala noqonayaan marka ilmihii ay nuujisay iyo ilmaha ubadkiisiiba xaaraan bay ka noqonayaanoo ubadkiisiina de waa ubadkeedii wain safala ubadkaa isagu uu dhalayaa haba sii farcamaanoo ha sii fogaadaan kol hadday faraciisii yihiin dee isagiibaa ilmaheediiya faraciisu waa faraceedii uun markaa xaaraan bay kala noqonaya maxram bay isu noqonaya waman intasaba ilayhi waxaa kale oo iyaguna ka xaaraan noqonaya buu yihi gabadhii man intasaba ilayhi ciddii kusoo abtirsata ilmihii wain calaa ilmuhu haba koreeye cibaaradan dambe waa intasaba ilayhi wain calaa wax macnay soo kordhinaysaa ma jirto waayo wa waladihii buu soo yidhi ilmahan iyo faraciisa marka cidda kusoo abtirsataana waa faraciisii uun marka wax ay soo kordhisay ma jiro waa intii horo takraara wayn calaadana ibnigaynu ka dhigayna oo walad maaragtay ilmahan ay nuujisay intuu faricii fogaaday isagii markaa mid sarreeya ha noqdeen saasaynu ku yar awilaynaa waa ilaa waxaad moodaa sheekhu cibaarada inuu u waday waman intasaba ilayhi waman intasaba iflu ilayhi cidda ilmahan yari uu ku abtirsado wa in calaa haba koraysee iyaguna gabadhii xaaraan bay ka noqonaysaa daahirka cibaaradiisu waa sida laakiin waa arrin qalada marka hadalka culamadana qalad laguma fasire si saxa ah haddii loo raadin karayo waa loo raadiya markaa sida saxday loo raadin karayna waxay noqonaysaa un inaanu idhaahno wax cusub may soo kordhina waa tii hore uuno waman intasaba ilayhi waa ciddii kusoo abtirsata ilmaha wa in calaa ilmuhu haba koreeyo iyagu ha fogaadaan sidaas markaynu ku fasirno ayay macno samaynaysaa macnahaas ayayay sax noqonaysaa laakiin waa takraaroo tii hore soo noqnoqotay bay noqonaysaa haddaad laakiin tidhaahdo cidda ilmaha yari uu ku abtirsadana hooyadii xaaraan bay ka tahay dee sax maaha ila ninku inankiisa hooyadii baa u qabaabo sooma inankiisa ya cidduu ku abtirsado ee dumarayso hooyadii maaha dee hooyadii aabihii qof kastaba hooyadii aabihii uu qabaabade oo de waxa weye xalaal bay u ahay markaa sax ma noqonayso cidda ilmaha yari uu ku abtirsado ayay gabadhan alaal xaaraan kala noqonayaan maaha duuna man cid baanay xaaraan gabadhii kala noqonaynin kaana fii darajatihi ilmahan yar la darajo ah waa walaalihii ay radiici ilmahan wax naaska shaqay ciddii la darajo ahayd ay walaalaha ahaayeen ee iyagu aan naaskan shaqin gabadhii kale xaaraan noqon maayaan oo markii maalan ilmahan yaree maxamed ah ay qofkan ay gabadhan hind ihi nuujisay hindi maxamed hooyey u noqotay laakiin dee maxamed hadda hooye iyo aabba kalu leeyahay oo isaga dhalay dee caruur kaloy walaalan yihiin oo hooyada iyo aabbahaasi ay dhaleenna way jiraan kuwaa iyo hindi waxba iskuma ah hindadan maxamed nuujisay maxamed walaalihiisii kale iyadu dee shaqo kuma leh mar haddaanay nuujinin shaqo kuma laho way isguursan karaanba iyadoo walaalkoodna ay hooye u tahay ayay haddana isguursan karayaan ka ikhwatii waaba kan sida walaalihiisii aladiina lam yardacuu macahu aan la nuugin walaalihiisii aan la nuugin dee gabadhan waxba kama dhexeeyaan aw aclaa sidoo kale ciddii ka sarraysay ilmahan yar iyaguna xaaraan noqon maayaan ay wa man kaana aclaa abaqatan minhu ciddii ka abaqad sarraysay ilmahan yar waa aabbihii awowgii adeeradii ayadici ka acmaamihi ilmahan yar ciddii ka sarraysay usuushiisa ahayd ama ciddii la sinayd usuushiisa sida adeeradii oo kale gabadhii isaga nuujisay xaaraan ka noqon mayso wataqadama waxaynu kusoo aragnay fii fasli muxaramaati اnikaax halkii aynu kaga warramaynay dumarka aan la guursan karin maa yaxrumu binasabi waradaaci mufasalan dumarkii xaaraanta ku ahaa abtirsiinta iyo kuwii nuugmada xaaraanta ku ah iyadoo la faahfaahiyey halkaasaynu kusoo aragnay farjic ilayhi buu yidhi daan halkaa u noqo faslun fii axkaami nafaqaati alaqaarib halkana waxaynu ka gelaynaa axkaamtii biilka biilinta qaraabada wa fii bacdi nusakhi lmatni taakhiiru hada alfasli nusakda matniga qaarkeed way ka dibdhigeen fasalkan can iladii bacdahu fasalka soo socda wanafaqatu nafaqadu ma'khuudatu min alinfaaq ereyga alinfaaq ah bay kasoo jeedaa infaaqna waa bixin wa huwa alikhraaju waa bixin walaa yustacmalu ilaa fi lkhayri laakiin infaaqda khayrkunbaa loo isticmaalaayo wixii shar lagu bixiyo waala waa lagu nafaqeeyey lama yidhahde anfaqa fii kada waa markay khayr tahay un walinafaqati asbaabun alaaa biilku inuu kugu waajibo ama shaygan nafaqa inuu shaygan kugu yeesho saddex sababood baa keena alqaraabatu qofka inaad xigto tihiin way keentaa wamilkulyamiini qofkan ama shaygani inaad adigu hantido oo aad leedahayna way keentaa wazawjiyatu xaasnimana way keentaa saddexdaa sababood ayuunbaa biil kuugu waajiba qaraabanimo iyo wixii maarata cid aad leedahay ay tahay sida addoonkaagii oo kale iyo in xaasnima ay meeshii jirto ay gabadhani xaas ku tahay saddexdaa qodob mid ahaan unbaa keeni kara biilkii qof kaloo biil kugu lihi ma jirto wadakara lmusanifu sheekhu wuxuu sheegay asabab alwala sababkii koobaad fii qowli hadalka uu yihi wa nafaqatulcamuudeyni labadii camuud ama labadii tiir nafaqadoodu min alahli labadaa camuud ahalkii kamidihii waajibatu waajib wey labada camuud waa maxay waayahay lilwaalidiina wlmawluudiina saasa idin qoran waayahay lilwaalidiin marka wa nafaqat lcamuudeyni waajibatu nafaqadii camudeynku waa waajib lilwaalidiina wاlmawluudiina camuudeyinkii baynu markaa ka bedeliyey oo yani anafaqatu lilcamudeyni oo kale inuu yihi oo kale lilwaalidiina bay u waajibaysaa kuwii wax dhalay wlmawluudiina iyo kuwii la dhalay waa labadii camuuduu noo sheegayey labada camuud la sheegayaa waa xaggii aad ka soo jeeday iyo wixii adiga kaa soo jeeday asalkaagi iyo faracaaga asalkuna waa camuud waa tiir aad adiga ku tiirsan tahay faracaagiina waa camuudoo de adigay kugu soo tiirsan yihin markaasaasaa amuudeyn loo odhanaya haddaba asalkaagii iyo faracaagii qofka faraciisuna nafaquu ku yeesha asalkiisuna nafaquu ku yeesha ay dukuuran aw inaathan asalkaa iyo faracaasi ama lab ha noqdaan ama dhidig ha noqdaan ittafaquu fi diini aw ikhtalafuu fiih diinta ha iska waafaqsanaadaan ama ha ku kala tagsanaadaan oo loo kala eegi maayo gaalo iyo muslimiin bay kala yihiin kol haddii asal iyo farc laysu yahay nafaqadii way imanaysa waajibatun calaa awlaadihim marka wuxuu leeyahay waajibatun calaa awlaadihim de waxay unoqonun waxay u noqonun markii aynu nidhaahno waalidki waalidkiibay nafaqadu u waajibaysaayo waxay ugu waajibi ala awlaadihim caruurtoodii laakiin de ama israaciyahadle labadiba ka wada hadlee ama uu iska daayo intaa ama waalidkiibay uwaajibi yo waladkiibay ugu waajibi nafaqadu ama awlaaddiibay u waajibi nafaqadu yo waalidkii ayay maaragtay ku waajibi oo labada dhinacba way ka iman karta marna waalidkay ku waajibaysaa nafaqadu marna waladkii caruurta laftooda ayay ku waajibaysaayo waalidkii nafaqaynaya fa ama alwaaliduuna waalidka miya fatajibu nafaqatuhum in la biilo oo la nafaqeeyaa way waajibi bisharayni laba shardi haddii markaa ka koobaad oo isaguna laba ka kooba alfaqri lahu faqiirnima inay iyaga u sugan tahay oo waalidkani uu faqiir yahay wa huwa cadamu qudratihim waa in aanay karaynin calaa maalin maal aanay haysanin aw kasbin shaqana aanay haysanin wazamaanati iyo inay markaa eh, laxaadli'i ay ku sifaysan yihiin marka waalidkii laba arrimood mid ahaan hadii la helo ayay nafaqadoodii waajibaysaa arinta koobaad in waalidkani baahan yahay laxaad la yahayna waa arinta koobaad arrinta labaadna awilfaqri waljunuun ama in inuu baahan yahay oo aanu adduun lahayn waalan yahayn oo garaadkiisii aanu jirin marka ciddii waalidka ahayd ee asalka ahay labadaa mid ahaan haddii la helo maaha in labadaba la wada hela ayaa shardiya maaha haddii waalidkii aanu adduun haysanin laxaad la yahayn oo aanu shaqayn karin ama uu gaboobayba de waa lamid un iyaduna hadduu gaboobay o aanu shaqayn karin waa iska markaa zamankaasoo kama buu noqonaya ama waana faqiiroo adduun male waanu waalan yahay oo garaad male marka waa in faqiirnimana jirto faqiirnimadii ama garaadli'i ay raacdo ama laxaadli'i iyo itaalli'i ay raacdo intaas haddii la helo ayaa nafaqadoodu ay waajibaysaa buy wazamaanatu wuxuu yidhi haddaba laxaadli'idu hiya masdaru zamina rajulu zamaanatan af carabi ahaan waa masdaro zamina rajulu baa laga keenay qofkii wuu laxaad beenay weeyi zamaanatan laxaadli idaa xasala lahu aafatu waa markay musiiba ku dhacdo ama aafa ku dhacdo deetana dee markaa xubnihiisii ama laxaadkiisii uu sidaa ku waayo ayaa waxaa la yidhaahdaa zamin fain qadaruu hadday awood uleeyihiin buu yidhi calaa maalin maal hadday awood uleeyihin yani xoola ay haystaan aw kasbin ama ay shaqo awoodaan lam tajib nafaqatuhum caruurta inay beeliso xaq looguma laha haddayna maal lahay hadday maal leeyihiin waa waa saas aabbihi hadduu xoolo leeyahay de adiga biilkiisii kuma saara hooyadii hadday adduun leedahay adiga biilkeedii kuma saara laakiin aw kasbin buu yidhi ama hadday shaqo awoodaan aabbihii lacag male laakiin wuu shaqaysan mana shaqaysanaya wuu iska fadhiyaa biilkii miyaa lagugu leeyahay adiga ma lagu odhanaya dee aabbaha nafaqe haddaanu hadduu doona waba yaanu halkan waxaa kaaga soo baxaysa maya soo laakiin culimmadu waxay rajaxeen aabbuhu iyo hooyadu way kugu yeelanayaan biilkii xataa hadday ogaan iyagu shaqadii isaga daayaan oy shaqaysan waayaan lama odhanayo laxaadkaagiibaad qabtaaye iska soo shaqayso shaqana waad helaysaa magaaladuna waa malyaan adiguna waad xoogan tahay iska shaqayso waalidkii lama odhanayo oo waalidkii iyo caruurtii taa way ku kala duwan yihin carruurta waxay noo iman doonta iyaga iska shaqaystaa la odhanayaa hadday laxaadkoodii qabaan markaa aw kasbintaasi waa daciif saas daraaddeed alfaqri unbaa shardia zamaanadaa iyo junuunkaasi shardi ma noqonaya wa ama almawluuduuna caruurtii iyagu iyo faracii wain safaluu haba hooseeyaanoo maaragtay awoobo aada u noqotide fatajibu nafaqatuhum nafaqadoodii way waajibaysaa cala alwaalidiina asalkood ciddii dhashay waalidka u ahay ayay ku waajibaysaa bialaaati sharaa'ia saddex shuruudood haddii mid ka mida la helo wey axaduhaa ka koobaad alfaqru waasiqar waa saddex markaa labalabo u wada socda haddii mid ahaan la helo ayay nafaqadii waajibaysaa alfaqru waasiqaru baahi iyo caruurnimo hadday isu raacdo waa qodobka koobaad xoola ma waana caruur oo muuqaan gaadhin dee markaa waalidkiisi ayay bilbiilkii lagu leeyay falwalad laniyu alkabiiru mise awil kabiir waa idin qoran ya falwalad laniyu falaniy lkabiiru falwalad laniy lkabiiru ya alkabiir baa idin qoran ilmihii ama waladkii lacagta lahaa ee aniga ahaa ee weynaa laa tajibu nafaqatu nafaqadiisu ma waajibayso aw idinma qorayo falwalad laniyu aw ilkabiiru alaa kuli walad ma idinma qornaba falaniy kabiir baa idin qoran hadduu ani yahay waxba kabiir inuu noqdo loogama baaha hadduu lacag haysto ku markaa dhashayba ha noqde hadduu adduun leeyahay biil kuguma le kii xalay dhashay haddii ilaahay hooyadiiba oofsadoy lacag badan uga dhimato oo dhaxalkii de ayuu qaadanayaa soo ma dhaxalkiibuu ayuu wax ka helay waxba aabihii kuma laha intaa u dhaxalkiisaasi jira dhaxalkiisaasu cunaya dhaxalkiisaasaa lagu biirinayaaoo ciddii nuujin lahayd iyo ciddii ka shaqayn lahayd iyo hawlihiis oo dhan halkaasaa looga kiraynayaayoo nafaqadiisu ay ahaanaysa marka in hani iyo kabiir la israaciyo waxba loogama baahno hadduu hani yahay nafaqa kuguma le hadduu weyn yahay uu shaqaysan karayana iyadana nafaqa kuguma le awilfaqru wazamanatu bu yihi shardiga labaad waa inuu baahan yahay zaminna yahay oo uu laxaadla yahay falaniy lqawiyu laa tajibu nafaqatuhu bu halkana yii halkana u israaciyey soo ma halkana waxba israaciye may ahayn falaniy lqawiyu kii aniga ahaa ee xooggana lahaa buu yihi laa tajibu nafaqatuhu nafaqadiisuma waajibayso hadduu ani yahay nafaqadiisu xoog kuma waajibayso hadduu qawi yahay oo awood leeyu shaqaysan karayana oo shaqadiina uu helayana iyadana kuguma laha biil kuguma laha laakiin hadduu xooggii leeyahay shaqadiina uu isagu diyaar u yahay laakiin suuqii baani waxba ka jirin meel alla meeluu ka shaqaysta ma gara shaqaba maayo wax alla u ka shaqaystaa ma jiraan shaqadii baanu helaynin shaqo isagii u munaasiba markaa waad biilinaysa aw ilfaqru waljunuud ama inay isu raacaan faqiirnimo iyo iyo waali falhaniyulcaaqilu laa tajibu nafaqatu halkana sidoo kale isu raaci falaniyu lcaaqilu laa tajibu nafaqatuhu kii aniga ahaa ee caaqilka ahaa nafaqadiisu ma waajibayso ani hadduu yahay ama caaqil ha noqde ama majnuun ha noqde eh nafaqa kugumale kii caaqilka ahaana hadduu shaqaysan karayo awooddii iyo wixii kale uu qabo isaguna waa saasoo kale wadakara almusanifu sababa ahaaniya sheekhu wuxuu taas waa sababtii koobaado waa qaraabanimo qaraabanimo yaa wax kuugu yeesha asalkaaga iyo faracaaga walaalahaa biilkuguma laha markaa shaafici agtiisa culamo kale oo iyagu yii mayane walaalkana nafaqada way kuwaajib u waajibtaa way jiraan laakiin shaafici wuxuu leeyahay nafaqada kugu waajibtaa waa ciddii ku dhashay iyo iyo ciddii aada dhashay un laakiin ciddii kula dhalatay nafaqa kuguma laha muslimkaad ula simanta wuxuu yihi wadakara lmusanifu sheekhu wuxuu sheegay asabab athaniya sababkii labaad buu sheegay fii qowlihi wuxuu ku sheegay hadalka uu yihi wa nafaqatu raqiiqi addoommihii aada lahayd nafaqadoodu iyo walbahaa-imi xayawaankii aada mulkiday aada lahayd waajibatun iyagana inaad nafaqaysaa waajib weeye faman malaka raqiiqan qofka addoomma leh cabdan addoon aw amatan ama addoon aw mudabaran aw umma waladin waa noocyo addoommihii ka mid un hore inoo soo maray addoomahaas ama mudabar ha noqdaan ama muwalad ama maaragtay ha noqdaan mmaarata mukaatabka ka saar isaga aw bahiimatan ama ama qofkii markaa milkiye waman malaka bahiimatan qofkii bahiimad leh yani xayawaan leh wajaba calayhi nafaqatuhu inuu nafaqeeyo ayaa ku waajib ah fa yucimu raqiiqahu addoomihiisa qofkii waa inuu siiyo oo uu quudiyo min haalibi quuti ahli اlbalad dadka magaalada ku nool waxa ay inta badan quutaan oo weliba ay cunaan waxaa addoomaha wadanka la siiyo oo kale isaguna waa inuu siiyo wa min haalibi udmihim sidoo kale idaanka dadka markaa meesha ku noole ay wax ku idaansadaan ku iidaantaan inuu ugu iidaamo ile raashinkiio qalalan siin maaye wixii wax lagu iidaaminayeyna sidii caadadu ahayd ayuu iyadana uu ugu iidaamayay biqadrilkifaayati in markaa ku filan waa inuu markaa siiyo addoon walba iyo addoon walba iyo dameerkiisii iyo siciisii iyo waxaasoo dhan wax ku filan ayaa ugu waajibaya wayaksuhu addoonkii dhar buu u xidi min haalibi kiswatihim dadkaa addoommaha magaalada ku nooli waxa ay sida caadiga ah u xidhnaan ayuu u xidhaya walaa yakfii kuma filaanayso fii kiswati raqiiqihi addoonkiisa marka laleeyahay wax u xidh ee u xidhayo satru lcawrati faqad inuu cawrada un asturo oo uu gunti yaroo intaa xudunta iyo jilibka udhaxaysa u qariya uu yidhaha dee iska xidho sida magaalada ku dhexmar xaqu kagama dhacayo addoommaha meeshan ku noole wixii ay xidhaan ayuu siinayaa jiilaalkii markuu soo galo wixii dhaxanta uu iskaga celinayay ayuu iyadana uu u raacinaya walaa yukallafuuna laguma qasbayo min alcamali shaqada maa laa yutiiquun wax aanay awoodeyn shaqo aanay awoodeynna loo diri maayo faida istacmala almaaliku ninkii hadaba lahaa markii uu u dirto raqiiqahu addoomihiisii addoonkiisii nahaaran maalinimo hadii uu dirsado oo maalinimadii ii shaqee uu yidhaahdo araaxahu leylan habeenkii waa inuu nasiiyo wa cagsu hadduu habeenkii ka shaqaysiiyana maalinimadii waa inuu nasiiyo wa yuriixuhu sayfan markay xagaa tahay waa inuu u raaxeeyo waqta alqayluulati waqtigii la qayluushanaye duhurka la yar jiibsanaye waa inuu nasiiyo oo aanu waxa weeye shaqo xidhiidhaho uu ku rafaado waa inaanu u dirin walaa yukalifu daabatahu dameerkiisi iyo daabadiisii iyagana isagana waa inaanu ku kalifin ayadon sidoo kale maa laa tutiiqu xamlahu waxaanay qaadi karin e wixii uu dameerku qaadi karayo ama awrku uu qaadi karayo ayuunbaa lagu rarayaa in la cadibo lama ogolo wadakara musanifu sheeku wuxuu sheegay asabab athaalita sababkii saddexaad fii qowlihi qowlkiisa ah buu ah, ku sheegay wanafaqatu zawjati zawjadii ama xaaskii nafaqadeedu almumakinati min nafsiha ee ninka nafteeda u ogolayd waajibatu waajib weeyi cala zawji ninkii bay waajib ku tahay marka tii qaraabada waynu soo aragnay tii mamaaligta ama wixii la hantiyo la leeyahay iyaga nafaqadooda soo aragnay ta saddexaad waa nafaqadii xaaska marka ayay nafaqadii iyo biilkii ku leedahay haday iyadu nafteedii ay ninka usii daynayso diyaar u tahay walama khtalafat markay haddaba kala gedisnaatay nafaqatu zawjati oorida nafaqadeedii bixasabi xaali zawji iyadoo kolba loo eegayo zawjku xaaladda uu ku sugan yahay ayuu bayana musanifu daalika arintaa caddeeyayoo fii qowlihi hadalka welibuu ku sheegay wahiya hadaba nafaqadan zawjadu muqadaratun waa mid jaan go iyadu in fii bacdi nuski in kaana zawju muusiran waa isku midune in kaana zawj muusiran haddii ninku haddaba uu yahay nin hodan ah oo hanti leh wa yuctabaru yasaaruhu xagga hantidaysiiyo markaa hayntiisa waxaa laga fajri kuli yowmin maalin walba marka waagu beryayo ayaa la eegayaa xaaladiisii markaa hadduu nin hodana yahay maalin walba fa muddaani maalin walba gabadhii waxaa u waajibaya laba mud oo min acaamin raashin ah ayaa waajibaani calayhi ku waajibaya ninkii kula yowmin maalin walba maca laylatihi lmutaakhirati an iyadoo markaa la raacinayo habeenkii ka dambeeyeyna markii waagu uu beriyo ninkani waa nin wax haysta la leeyahay maanta waxaa kugu waajibay eh, laba mud oo inagii hore uqiyaasnay kiilo iyo wax yar bay noqonaya oo raashinkii waddankaa laga isticmaalaye kiilo iyo intaa ayay markaa maanta kugu leedahay kiiloogeeda iyo iyo ilaa afartan garam waxay noqonayan kiilo iyo labaatan garam wax noocaas u saar baa laleeyahay halkaa marka intan markaa maxay biishanaysaa maantoo dhan iyo caawo subaxa aad siisay habeenka ku xiga habeenkaa markaa raacsan ayay markaa leedahay intan waajibaani aleyh marka waa iyadii maaha caruurti kuma jirto caruurta nafaqadeedi wa niga hore usoo sheegay intani waa inteedi iyada gaarka u almutaahirati an liawjatihi awjadiisa markaa ugu waajibaysa muslimatan kaanat aw dimiyatan gabadhaasi ama muslimad ha noqoto ama ahlu kitaab yahuudiyad iyo nasraaniyad u guursaday xuratan kaanat aw raqiiqatan buu ama gabadh xora ha noqoto ama gabadh addoona ha noqoto walmudaani labadan mud hadaba min haalibi quutihaa raashinka la siinaya waxa weeye waa meeshan ay joogto wixii laga raashin ahaaye laga isticmaali jiray wlmuraadu aalibu quuti اlbaladi waa wadankan la joogo wixii markaa laga raashinka ah ee markaa laga isticmaale sida badan dadku ay quutaan min xindatin ama qamadi ha noqdo aw shaciirin ama heed aw ayrihima ama wax kale sida beriiska xata alaqii xitaa markaa caanihii fadhiyey fii ahli baadiyatin yaqtaatuunahu haddii meesha la jooga ay tahay meel baadiye ahoo dee laga quudsado oo raashin ahaan loo isticmaalo caanaha la fadhiisiiyey wayajibu lizawjati zawjadii waxaa u waajibaya min aludmi xaggii iidaanka iyo walkiswati xaggii markaa huga iyo dharka maa jarat bihi caadatu sida caadadu tahay fii kulli minhumaa labada mid walba oo idaankiina raashinkiioo qalalan ma keenaya idaankiina wuu raacinaya haddii maaragtay dee basal iyo tamaandho iyo wixii loo baahno iyo markaa saliid iyo wax alla wixii loo baahnaayo dee intan lagu isticmaalayay ee caadadu ahayd wuu soo raacinaya dharkiina sidii markaa caadadu ay tahay gabadhanoo kale waxay xidhato ayuu bixinaya fain jarat caadatu lbaladi haddii caadada wadanku ay tahay fi ludmi xagga iidaanka bizaytin saliidii maalan tii zaytuunka ayay inta badan marka ilaaqo ay ula jeedaan wa shayrajin ama ay tahayba ti shayrajkuna waa tan aynu macsartan idhaahno saliiddii markaa simsimta ama macsarta wa ama ay tahay markaa waa wax lagu idaamtaa caano la fariisiiyeyo jubniya wa iyo wixii kuwaa lamid ah kolba sidii caadadu tahay utubicat ilcaadatu fii dalika caadadu siday tahay unbaa la raacay wain lam yakun fi lbaladi wadanka haddaanu ka jirin udmun haalibun idaan haalibi haddaanu jirin fayajib laaiqu bixaali zawji ninka xaaladiisunbaa la eegiyo de waxaa la odhan waxaa bixi qaadiga ayaa qadaray waykhtalifu ludmu iidaankii wuu kala duwanaanayaa bikhtilaafi fusuul sida waktiyadu u kala duwan yihiin oo jilaalkii iyo xagaagii iyo de waxyaalaha maaragtay la cunaya way kala duwanaanayaan saasay markaa u kala duwayaabu fayajibu fii kulli faslin xilli kasta waxaa waajibaya maa jarad bihi caadat nnaasi fiihi min aludmi waxa caadadu dadku ay tahay waktigaas xilligaasi ee markaa iidaam ah ayaa u waajibay wayajibu lizawjati aydan sidoo yaliiqu bixaali zawjiha isaga xaaladiisa loo eegayo oo hadduu markaa dee nin waxhaysta yahay dadka waxhaystaa hadday hilibka maalin walba keenaan maalin walba hilibkeedana keen baa laleey caadu ay tahay nimanka isagoo kale i inay toddobaadkii maalinta jimcaha u hilibka keenaan maalintaa jimcaha ah wasladeedana soo raaci baa laleey wain jarat caadat lbaladi haddii caadada wadanku ay tahay filkiswati xaggii dharka limil zawji marka ninkan oo kale la eego bikataanin mara markaa kataan ka samaysan ama liif ka samaysan haddii ay tahay aw xariirin ama ay tahay mid xariir ka samaysan wajaba taasaa u waajibaysa isagoo kale dharka uu bixiyo iyaa lagu xukumaya wain kaana zawju mucsiran haddii ninku uu yahay faqiir aan waxba haysan wayuctabaru icsaaruu faqiirnimadiisa waxaa laga eegayaa biuluuci fajri kuli yowmin maalin kasta waa berigeede famudun ay falwaajibu calayhi lisawjati muddu acaamin hal mud oo raashina waa kiilo berki ayuunbaa ku waajibay min aalibi quuti اbaldi oo markaa cuntada raashinkii wadanka laga isticmaalaya kula yowmin maca leylati mutaakhirati canhu ayuu maalin walba iyo habeenkeeda ku xiga uu siinaya wamaa yatadimu bihi lmucsiruuna waxaanu raacinayaa dadka masaakiintai ee waxba haysani waxay idaan ahaan u bixiyaanna wuu raacinaya mima jarat bihi ama idaan ahaan isticmaalaan mima jarat bihi caadatuhu min aludmi oo ah wixii markaa caadadoodu ay tahay ee iidaam ah wa mima jarat bihi caadatuhu min alkiswati sidoo kale yani wayaksuuhaaba markaa aynu iska qadarayn yani wuxuu markaa waxa waajibaya xaggii kiswadii waxaa ka waajibaya maa yaksuunahu wixii ay markaa ay ay ay dumarkooda u xidhaan mima jarat bihi caadatuhum oo taasoo ah wixii markaa caadadooda ay ku dureertay oo min alkiswati ah markaa hugi ninkaa markaa faqiirka ihi xaggii kiswadiina dee wuxuu bixinayaa wixii markaa dadkaasi ay bixin jireen wamaa yaksuunahu markaa maadaa horeynu soo qadarayna oo yani waxa weeye wain kaana mucsiran famudun min aalibi quutilbaladi mud baa waajibaya quudkii wadanka wamaa yatadimu bihi lmucsiruuna waxaa kaloo waajibaya wixii ay markaa idaam ahaan u bixiyaan kuwa markaa baahani ee masaakiinta ihi wayaksuunahu wamaa yaksuunahu waxaa kale oo markaa bixinayaao ku waajibaya wixii ay kiswa ahaan u bixiyaan oo mimaa jarat bihi caadatuhu min alkiswa wixii markaa caadadoodu ay tahaya inay markaa dumarkooda u xidhaan markaa hugi iyo raashinkii iyo iidaankii intiiba caadadaa dadka masaakiinta de ah isagoo kale ah ayaa laga eegaya taasuu bixinay wain kaana zawju mutawasita haddii ninku dhexdhexaad xaalkiisu yahay wa yuctabaru tawasutuhu biuluuci fajri kulli yowmin waxaa laga eegayaa dhexdhexaadnimadiisaasi maalin walba iskeed baa loo eegiyo marka waagu beryayo ayuunbaa la eegiye wuxuu markaa eh, fajri kulli yowmin maca leylati mutaakhirati canhu taa inuu markaa agga dambe udhiga yahay yuctabaru tawasutuhu biuluuci fajri kuli yawmi maalin walba fajrigeeda ayuunbaa loo eegaya oo halkaasaa dee laga fiirinaya wey nafaqada waajibaysaybaa maca laylatihi mutaakhirati canhu maca habeenka markaa ka dambeeya ay la socotaan waxbuu idin dhex geliy halkaa saasunbu idin qoray soo ma sheeku kitaabka deg deg buu ku qoray sida dib inoogu iman doonto markaa waxoogaa khaladaad yahay ayaa mararka qaarko ataa ayaa wax ka sib noqonaya marka waxba talbiga loogama baahno maca laylati mutaahirati waxba loogama baahne yani ninkani inuu nin dhexdhexaada yahay inuu faqiir yahay inuu miskiin yahay inuu eh, hodan yahay maalin walba gaar baa loo eegaya ila nin shalay hodan ahaabaa maanta noqonaya faqiir marka maalin walba gaarkeedaa loo eegayaayo marka waa berigeeda ayaa maalin walba laga eegayaa wiil famudun ay falwaajibu calayhi liawjatihi muddun mud baa ninkaa xaaskiisii ugu waajibaya mudkaasi iyo wa niصfu min طacaami mud ayaa u waajibaya likuli ywmi walaylatihi mutaahirati canhu inu halkan keenayaad marka maalin walba iyo iyo ka dambeysay intaasaa u waajibaysa min aalibi quuti اbeled iyadoo markaa quudkii beledka isaguna uu ka bixinayo wayajibu laha waxa waajibaya min aludmi xaggii idaamka alwasau in dhexdhexaad wa min alkiswati xaggii dharkana alwasau dhexdhexaad baa waajibaya wahuwa maa bayna wahuwa maa bayna maa yajibu cala almuusiri walmucsiri waa waxa u dhaxeeya intii ninkii hodanka ahaa uu bixinayay iyo kii faqiirka meel u dhaxaysa ayaa isagana lagu xukumayaayo intaasaa bixi la odhanay wuxuu yihi wayajibu cala zawji ninkii waxaa ku waajibaya tamliiku zawjatihi inuu ku wareejiyo oo uu milkisiiyo xaaskiisa aطacaama raashinka xabban isagoo firi ah oo aan isagoo sidiisiiya inuu markaa siiyo ayaa ku waajibaya waa hadday iyado codsato weeyaan tirada aniga waayga sidiisaa la ii siiyo hadday tiraahdo dee biilkaygu halkaasuna ku jiro sida iminka caadadu ay tahay dee waar maarata halkaasumaana laygu dhex daraya saasumaanu wada cunayna hadday tiraahdo waa caadi baa layidhi way tanaasushay oo nafaqadeedii saasay de markaa halkaasubaa dhex gashay laakiin waxay xaq u leedahay inay tiraahdo anigu horta intayda aggan soo dhiga wiiina kale idinka laysuu kin daraya iyo wiii aan idinku darsanay waa baab kale laakiin intaydi halkan hala soo dhigo inay tiraa wacalayhi ninkii baa lagu leeyahay axnuhu rididii iyo wakhabsuhu dubidii ninkii yaa lagu leeyahay yani macnaheedu waxa weeye ma hadda isagu maaragta dhagax ha qaata loo khasab maahe laakiin de ama ciddii ridqaysay ha keeno ama warshada hageeyoha soo rido ciddii dubaysayna ha keeno ama isaguba hawla taga dee maaragtay gacmaha hawla taga kharashka meeshaa gelaya iyo hawsheeda isaga iyaa laga doonaya wayajibu lahaa waxaa kaloo u waajibaya aalaatu aklin wa shurbin wa abkin qalabkii lagu cunayey waalkii weeyaan iyo wixii wax lagu cabayey iyo dherigii iyo wixii lagu karinayey isaga ayaa laga doonay wayajibu lahaa waxaa kaloo u waajibaya gabadhii maskanu hoy yaliiqu biha caadatan iyadoo kale u munaasiba de dee wayla wain kaanat gabadhani hadday tahay miman yukhdamu miluhaa mid iyadoo kale loo khidmeeyo fa calayhi ay zawji ninkii waxaa ku waajibaya ikhdaamuhaa inu khaadimadna u keeno haddii gabadhani ay tahay gabadh iyadoo loo khidmeeyo markii intaa uu keenay soo shiididan iyo kabsigu iyagu khidmadii waa ka gaaro iyaga si gaara ninka loo saaro ee haddana markii ay gabadhani ahayd hadday ahayd markii gurigeedii joogtay gabadh aan shaqaysan jirin iyadu ee loo khidmayn jiray oo shaqaalo loo qaban jiray markan isagu soo kaxaystayna waxaa la doonayaa inuu shaqaalihii u qabto bixuratin markaa gabadh xor ah ayuu maaratay de u qabanay oo u shaqaysa aw amatin ama addoon lahu isagu uu leeyahay ayuu u shaqe odhan aw amatin musta'jaratin ama addoon uu soo kiraystay ayuu u keenay oo u shaqayn ama gabadh xoroo de soo kir soo kireeyey oo de maaratay mushaahar uu siinayo aw bilinfaaqi haddaanu intaa midna yeelaynin waxaa kaluu samayn karaa bilinfaaqi calaa man inuu mid markaa nafaqeeyo saxiibo zawjata gabadha soo raacay oo reerahoodii ka soo raacay oo min xuratin gabadh xorahoo markaa maalan walaasheedoo kale ah aw amatin ama addoon ay wadatayba oo likhidmatin usoo raacay inuu markaa u khidmeeyo in radiya zawju biha haddii ninkuu ogolaado weeye guriga la joogto mararka qaarkood waxaa dhacaysa gabadhii markii dee soo wareejisto walaasheed baa iska soo raacaysa ama in adeerteed hadday addoonba leedahay addoonteedii baa soo raacaysa markaa inuu shaqaalo kala keeno waxba waajibi mayse tan timid inuu nafaqeeyo iyadan oo nafaqadeedii uu bixiyo ayaa markaa waajibiyo uu markaa bedelkii halkii markaa shaqaale u ka keeni lahaa ayuu tan un biilkeeda qabaya wain acsara binafaqatiha lmustaqbalati haddii haddaba ninkii uu awoodi waayo gabadha biilkeedii xaaskiisa biilkeedii hadduu bixin kari waayo biilkii almustaqbalati inagoo eegayna un de biilka markaa waktigan soo socda yani waa maalin walba maalintaa la joogo wey mustaqbalka uu sheegaya waa maalintan la joogo iyo wixii ka dambeeya yani wuxuu meesha ka saarayaa haddii maalmo hore lasoo dhaafay oo uu bixin kari waayo lakin lasoo dhaafay hadda imikana maalin walba inteedii uu bixiya lakiin shan hore shan maalmood hore aanu bixin baa jirtay shantaa hore loo qaban maayo waa dayn un lagu leeyahay oo de dambe iska bixin doono laakiin waxaa laga hadlayaa nafaqadii taagnayd hadduu bixin kari waayo falaha gabadhii waxaa u banaan asabru calaa icsaarihi inay iskaga adkaysato oy u sabirto faqiirnimadiisa oo wa tunfiqu calaa nafsihaa iyadoo ay nafteedii markaa nafaqayso min maaliha oy maalkeeda iska biishato hadday maal leeda aw taqtaridu ama ay wax soo daynsato waa arrin wanaagsan oo dee waa sabiro dee ajri bay ku leedahay wa wuxuu noqonayaa maa anfaqatu waxa ay bixisay daynan calayhi dayn ninka lagu leeyay maalintana iyadu isbiilisay iyadu waxeedii ay isku maamulatay ee aanu waxba siinin biilkeedii de waa dayn ku maqan oo aanu iska bixin walaha waxaa kaloo u banaan fasku nikaaxi inay tirahdo waan isagaa fasakhay oo ay de maxkamadii tagto oy tirahdo ninkii biilkii waxma bixinayo waxma bixin karo waxba islama hayo xaqaygii baan doonay waidaa fasakhat markay haddaba fasakdo qaadigu yihahdo waad fasakhi karaysa ay fasakdo xasalat ilmufaaraqatu kala tag baa dhacaya wa hiya furqatu faskin waa kala tag fasakhaad laa furqatu alaaqin ma aha kala tag furiino alaaq ma dhicin oo ninkani dalqadihii saddexdaa ah isma dhimayaan saddexdii dalqadood isma dhimayaan waan fasakhay ma tiri ka baxaysa mana soo ceshan karo guur soo ceshi waan rajactu ma jirto waayo meshii furiinba maaha ama nafaqatu lmaadiyatu biilashii hore ee aanu ninku iska bixin falaa faskha lizawjati bisababiha gabadhu markaa waxba kuma fasikhi karayso marka laisku yar xanaaqaada sanad hore aan kugulaha nafaqadeedi oonad bixinin oy maxkamadda tay tia qaadiyow sanad baan kulahayde ama sanadkii biilkiisii ha keeno ama waan fasakhayaa may baa laleeyahy iminka maanta miyuu bixiye tii maanta ma bixin karaya tan maanta imika maalmaalin wuu bixiy lakin de wax badan baa ku maqan waxaa leedahay waxaa ku maqan dee waa dayne fa nadiratun ilaa maysara wey inta ilaahay u furayaad sugaysaa taa iyada laakiin taxaaliye hadda taagan biilkii taagnaa ayuunbaa xukunkan leh wakadalika lizawjati sidoo kale gabadhii waxay xaq u leedahay fasku nikaaxi guurkii inay iska fasakdo in acsara zawjuha ninkeedu hadduu bixin kari waayo bisadaaqi meherki qabla dukuul intaanu la guri gelin gabadhiiba waa la meheriyo boqol garaam oo dahaba iyo waayahay unbaa laysiiy boqolkaa garaam goor la bixinayaba lagama wada hadal dee saynu hore usoo sheegnay boqolkaa garaam goor bay waajibayaan dee ka lagugu leeyay hadday kaa dib dhigto waa ixsaan laakiin waxay xaq u leedahay ku soo shub intaanan soo wareegin maba soo wareegayo ilaa aad boqolkii garaam ku soo shubto marka xaq bay u leedahay deetan haddaad inad haynbo aanad bixinba karaynin oo tirada imika halkeen ka keena waxba ma haye waxay xaq u leedahay intay maxkamadda tagto inay tirado ninku biilkii ma muxuaha eh, meherkii ma bixin karayo meherkayguna muddo ma lahayn oo muddo looma qaban kol haddaan muddo loo qabanin ama xaqaygii baan doonaya ama waan fasakhaya muslimkaa kale wax iska bixin karaya aan guursade wain acsara zawjuha bisadaaqi qabla dukuuli biha intii aanu markaa laba guri gelin haddii uu iska bixin kari waayo meherkuna uu xaali yahay mid muddo loo qabtay aanu ahayn way fasikhi karaysa sawaan waxaa isku mida calimad calimad amaha ka warqabto yasaarahu ninkan waxhayntiisa qabla alcaqdi intaanay guursan am laa ama yaanay ogeyn inuu faqiir yahay ama ha ogaato ama yaanay ogaanin inuu hodan yahay ha ogaato ama yaanay ogaan iska bixi wixii markaasay odhanaysaa buu leeyay lakiin culimadu waa waxaa la rajaxay sida saxda ah, tii aan ogeyn weeyaan ama hadday ogeyn inaan waxba islahayn oy haddana sidaa ku guursatay meherkii kusoo shub ma odhanayso laakiin biilkii ayaa tan ka duwan biilka hadday xataa guursatay iyadoon waxba inuuna haysan og ah, iyadoo og inaan waxba haysan bay guursatay biilkiibuu bixin kari waayey way fasaxi karaysa meherku laakiin taa uu ka duwan yaho hadday ogeyd inaanu waxba haysanin oy sidaa ku guursatay meherkiibuu bixin waayey uma fasakhayso biilkiibuu bixin waayey ayuunbay u fasakhaysa faslun waidaa eh, fii axkaami alxadaanati halkan waxaynu ka gelaynaa xadaanada iyo axkaamtii waa xanaanayntii wa hiya luqatan maakuudatu min alxidni xidni baa laga keenay xadaanada bikasri lxai wahuwa ljambi waa dhinaca marka hadda ilmi yara halkaana lagu haynaya oo waa dhabti markaa deetana xadaan ama xanaanadii halkaasaa laga keenay lidambi alxaadinati gabadhii xanaanaynaysa ilmaha yar haynaysay waay ay maaratay ay ku qabanaysaa aifla ilmaha yar ilayhi dhinacaysaa ugu qabanaysaa markaa dhinacii ayaa markaa dee loo magaciina laga soo jeexayo xadaana baa layi wa sharcan sharci ahaan xifdu man waa qofka warqabkii laa yastaqilu biamri nafsihi aan iskii u banaanaan karin oon arrimihiisa ku filay oo aan iskaga filaan karin camaa yudiihi wixii dhib ku keenay qofka aan isku filayn oo iskii aan u banaanaan karin waxyaalaha dhibaatooyinka ku ah aan iska celin karin ka warqabkiisa iyo weeyaan xadaanadu licadami tamyiizihii iyadoo ay markaa sababtay inuu markaa madax banaanaan waayo dee qofkii oo aan wax kala garasho lahayn ka iflin sida ilmo yar wa kabiirin majnuunin iyo nin weynoo maalan waalan oo kale isagana xanaanayn buu u baahan yahy qofkii aan isku filaynin xanaanayn ayuu u baahan yahay markaa e, cadam tamyiizku khasab maayo hadduu mar hadduu yar yahayba kol hadduu qofku aanu qaangaar ahayn xadaanadii wuu u baahan waidaa faaraqa rajulu zawjatahu ninkii haddii uu ka tago xaaskiisii ay kala tagaan walahu minha waladun iyadoo markaa caruur ay isu fa hiya axaqu bixadaanatihi ilmaha xanaanayntiisa hooyada ayaa u xaq leh ay tanmiyatihi kobcintiisa bimaa yuslixuhu wixii wanaajinaya inay ku kobciso oy ka warqabto xanaanayso iyadaa xaq u leh bitacahudihi waa inay kaga warqabto biacaamihi wa sharaabihi raashinkiisa iyo cabitaankiisa wa gasli badanihi jir umaydhkiisa wa thawbihi dhar umaydhkiisa wa tamriidihi baxnaanintiisa haddii uu xanuunsado wa gayri dalika min masaalixihi iyo wixii aan saahayna danihiisa ahba ka warqabkiisii iyadaa u xaqle wixii aan maalka ahayn maalkiisa ka warqabkiisa iyo maalkiisa markaa hayntiisa aabbaha ayaa u xaqle wa munat xadaanati hadaba xanaanada kharashaadkeedu calaa man alayhi nafaqatu ifli ilmahan yar nafaqadiisa cidda lagu leeyahay baa xanaanayntana lagu leeyahay qarashkeeda yani maalan gurigii ilmaha yar lagu haynayey wixii uu cunayey qofkan ka warhaynaya de kharashaad iyo wax u baahan yahay kharashaadkaasi ciddii nafaqada lagu lahayo dee aabbihiiya ayaa taana lagu yeelanay marka aabbihii de kharashkiina waa laga qaadaya ilmihiina waa waa laga haynaya waida mtanacat izawjatu haddaba haddii gabadhii ay markaa diido min xadaanati waladiha ilmihii inay xanaanayso ma haynayabay tiri intaqalat ixadaanatu xanaanayntu waxay u gudbaysaa liummahaatiha hooyooyinkeed hooyadeed ba ayaa kusoo xigaysa waxay tiri ilmihii anigu ma haynayo yaa u xaqle aabbihii maaha iyada hooyadeed ayaa haddana u xaqle oo hadday iyadu tirahdo anaa haynaya odaygii waba ma haynaysaan kol haddaad tii dhashahayn aan haynaya keena xaquma laha iyadaa laga horreysiinaya oo dumarkiiba raggii kaga horeeya xaggii xanaanada xataa isaga hooyadii ba soo gelayso oo de xaggana kaga ilaa inta xaggani wax ka jiraan iyadii iyo hooyadeed inta la hayo iyo hooyadaatiisi ayeydeed xataa xaggaasaa markaa ay bahashu ka soconaysa wa tastamiru xadaanatu qofka markaa dumara de ilmaha dhashay xanaanaynteedii way sii soconaysaa ilaa mudiyi sabci siniin ilaa inta toddoba sanadood ilmihii uu gaadhay wa biha almusanifu sheekhu toddoba sanadood buu ka cabiray liana tamyiiza wax kala garashada ayaa yaqacu fiiha haaliban toddoba jirka ku xasisha ilmuhu wuxuu wax ku kala gartaayu caqliyaystaa dee toddoba jirka sida badan laakin almadaara inamaa huwa cala tamyiiz lakiin halka xukunka uu ku dhisan yahay toddoba jirka ma ahee waa in ilmihii uu caqliyaysto sawaan waxaa isku mida ah xasala ah xasala inuu xasilo markaa garaadkaasi qabla sabci siniina toddoba jir ka hor aw bacdaha ama toddoba jir kadib ilmihii ilaa inta uu ka garaadaysanayo wax kala garanayo isku filaanayo wey oo isku filaansho waa maxay inuu isagu iska istijoon karayo keligii wax cuni karayo wax iska hagaajin karayo intaa markuu gaaro ilmahaasi wuxuu noqday ilmo garaadaystay xaajadiisa isagaa soo gudanaya iska soo nadiifinaya oo maaragtay soo istinjoonaya raashinkii isagaa keligii iska cunaya halkaa hadduu gaaro qofkaasi wuxuu noqday baa l qof mumayisaho isku filaan karaya markaa halkaa haddii uu gaadho ayaa la dooransiinaya labadiisii waalid uma bacdaha muddadaa markii uu gaadho yukhayaru lmumayizu kii wax kale gartay waxaa la dooransiin bayna abaweyhi aabbihii iyo hooyadii fa ayahuma khtaara sullima ileyh kii uu doorto ayaa loo dhiibaya fain kaana fii axadi abaweyni naqsun labada waalid midkood haddii sifooyinkii ama tilmaamihii looga baahnaa qofkan wax xanaanaynaya aanu ku sifaysnayn ka junuunin sida inuu waalan yahay oo kale falxaqu lilaakhari dee ka kalunbaa xaqii yeelanaya isagu markaa meesha u ka baxaya maadaama naqsu qaa'iman bi inta nusqaantaasi ay ku jirto de kan kale uunbaa ilmihii ka mas-uul ahaanaya haddii aanu diin ahaan u hagaagsanayn ama garaad ahaan oo waalan yahayba dee kii kale unbaa ilmihii ka mas-uul ahaanay waidaa lam yakun ilabu mawjuudan haddii aabbihii aanu jooginba oo aanu jirinba khuyira alwaladu bayna aljaddi waalummi arrintii waxay ka dhaxaynaysaa un awowgiisii iyo iyo hooyadii unbaa la dooransiin oo la odhan la joogaysaa mise hooyada wakadaa yaqacu takhyiiru saasoo kale loo kala dooransiiyaa ilmihii bayna alummi hooyadii iyo waman calaa xaashiyati nasabi ciddii markaa xawaashida la nasabka hareere socotay waa walaalihii adeeradii ka akhin wa cami iyagu way hareere socdaanoo dee way hareer joogaan ilan iyagu asalkiina maaha faraciina maaha adeerka iyo walaalka iyo waa dadku hareere jooge laakiin ma aha asalkiiyo faracii maaha marka kuwaa ku hareere jooge iyo iyo hooyadiina waa saasoo kale walaalaha iyo ilmahan yar walaalihii oo xagga aabbaa ah maalan iyo hooyadiibaa meesha jooga keebaa xanaanaynaya waa la dooransiinaya mar haddii mumayiz yahay wa sharaa'iu xadaanati sabcun qofkan uu xanaanaynaya shuruudaha laga doonaya waa toddoba aaduha shardiga kahor alcaql waa inuu garaadkii abo miyir abo falaa xadaanata limajnuunatin gabadhii hadday waalan tahay waxba xanaanayn mayso oo abaqa junuunaha waalideedu ay joogto tahay aw taqaaca ama mid goosgoosa ay tahay fain qalla junuunuha haddii ay u yar tahay waalideedu ka yowmin fii sanatin sanadkii maalinun hadday waalanayso lam yabtul xaqu xadaanati bidaalika xaqii xanaanayntu ka buri maayo ilmihii way xanaanaynaysa maalintaa ay waalan tahayna la yidhi hooyadeed ama ciddii iyada ka mas ahayd ayuunbaa ilmihii markaa ka warqabaysa waani shardiga labaad alxuriyatu xornimadii falaa xadaanata liraqiiqatin haddii ay markaa gabadhii ay tahayba adoon dee xanaano yeelan mayso waxba xanaanayn mayso iyadii baa laga mas-uuliya wain adina laha sayiduhaa fi xadaanati hadduu sayidkeedu haba u fasaxo inay ilmihii xanaanaysee xanaano ma laha wahaaliu shardiga saddexaad addiinu diintii waa inuu qofku diin ahaan qof toosan yahay falaa xadaanata likaafiratin calaa muslimin haddii ay markaa hooyadii gaalo tahay ilmihiina uu muslim yahay xanaano kuma yeelanayso siduu muslim ilmi yaraa ku noqonaya dee aabihii baa islaamay aabihii baa islaamay ilmihii yaraana waynu raacinaynaa iyadii gaalnimadii bay ku hadhay aabbaha qaadanaya ilmaha waayahay waraabicu walkhaamisu kii afraad iyo kii shanaad alcifatu waalamanatu waa dhowrsoonidii xaggii diinta marka markii horena diinta lahayd waa xaggii islaamnimadii taas haddana islaamnimadii inuu ku toosnaado ayaa la doonaya waa cifadii qof toosan oo ahlu salaada oo dhowrsoon oo quman waa inuu yahay ammaanona waa inuu leeyahayoo qof aaminah oo ilmahan yar wixiisa lagu aamini karo waa inuu yahay falaa xadaanata lifaasiqati qofkii faasiqadda ahayd iyo odaygii faasiqa ahaa xanaano ma yeelanayaan walaa yushtaradu lama shardiyo filxadaanati xanaanada looma shardiyo taxaququ cadaalati albaaina in qofka guntiisa la baaro oo gunta la ogaado inuu qof toosan yahay bal takfi waxaa inagu filan alcadaalatu aahira cadaalada guud qof hagaagsanoo dee salaadana tukada masaajidkana lagu arko oo sidaasa inuu yahay ayuunbaa inagu filane in guntiisa loo dhaadhaco qaadigu uu sii baaro oo uu yidhaahdo bal hadda hebel iyo hebelow ninkaa ka gungaara taasi khasab ma aha wasaadisu shardiga lixaad aliqaamatu fii baladi lmumayizi qofkani waa inuu joogo ilmahan la xanaanaynayo ee mumayiska ah beledkiisii waa inuu joogo bian yakuuna waa in ay yihiin abawaahu labadiisii waalid muqiimayni fii beladin waaxidin kuwo isku meel jooga hadday isku meel joogaan dee markaasaa markaa la dooransiinaya ilmihii yaraana ay hooyadu haynaysaa falow araada axaduhumaa labadii midkood hadduu doono safara xaajatin inuu dan u safro ka xajin wa tijaaratin sida inuu soo xajiyo oo kale ama uu ganacsiba u safro awiilan kaana safaru aw qasiiran safarkaasi ama ha dheeraado ama ha gaabnaadee kaana alwaladulmumayizu ilmihii wax kala garanaya iyo wakayruhu kii aan mumayiska ahayniba waxay la joogi uun maca almuqiimi ka negi ee isagoo aan safarka u baxaynin ee min alabaweyni labada waalida xataa yacuuda almusaafiru minhumaa ilaa kii safre uu soo noqonayo ilmihii yaraawa inaga nidhi intaanu mumayis noqon ee aanu garaadaysan hooyadaa haynaysa laakiin hooyadii waa inaanay safar gelayn hadday safar gelayso aabbaha haynay ama dee kale iyada kusii xigaysa haddii ay hooyadeed joogto hooyadeed baa haynaysa haddii kalena aabbihii ayaa kusoo wareegeysa ilmihii mumayiska ahaa ee garaadka lahaana waataynu dooransiinan markaynu dooransiino kii uu doortay hadduu safar gelayo ilmihii la odhan maayo kaxayso waayo safarkii khatar baa iman karaysa kii joogayba ayaa ilmaha sii haynay walow araada hadduu doono axadul abaweyni labadii waalid midkood safara nuqlatin safar guuritaan ah inuu guuraba oo meeshanba uu ka guuro hadduu doono falabu awlaa aabbaha ayaa ilmaha yar u mudan min alummi hooyadii aabbaha ayaa ka mudan bixadaanatihi xanaanayntiisa oo hadday hooyadii guurayso aabbahay uga tegaysaa ilmaha hadduu aabbihii guurayo wadankanba ka wareegayo magaaladaba ka guurayo markaana ilmihii yaraa u kaxaysanaya hadduu doono yaanu noqoninba mid garaadaystay uu kaxaysanaya oo waxa wey fayanzicuhu minha wuu ka kaxaysanayaayo wuu kala tegaya sababtuna waxa weyaan baa la yidhi dee nasabkiibaa khatar gelay ilan hooyada hadday doonto dad bay guursanaysa markaa ay guursato waxba laga yaaba caruurte in nasabkoodii uu sidaa ku lumo iminka soomaalidan isku muransan qaar badan waa tan la yidhaahdo dee dumar unbaa malaha la tegayo halkaa nin kale ku guursoo deetana reerkii waa kuwaan laba reer inta badan ka dhexeeya halkaa reer iyo reer hebel waa isku aabo haddana laba qabiil bay kala tirsan yihin markaa qaar badan waxaa la yidhaahdaa waxa weeye dee hooyadii baa looga tegay carruurtii ama baa la tagtay kadibna nin kale guursatay caruurtii halkaasunbaa markaa la isku raacay washartu saabicu shardiga toddobaad alkhuluwu ay khuluwu umilmumayizi waa in ay ka maran tahay hooyada kan markaa mumayiska ah kii kalena waa lamid isaga laftiisu mumayis inuu waxba ku qeyda may ahayn min zawjin waa in ay ka maran tahay nin hooyadii marka ay xadaanada xanaanada yeelanayso waa in nin lahayn oo nin kale aanu qabin ninkaasoo laysa min maxaarimi ifli aan maxram u ahayn ilmahan yare la xanaanaynayo fa in nakaxad hadday guursato shaksan qof oo min maxaarimihi maxaarimtiisa ah ka ifli sida ilmaha yar adeerkii oo kale aw ibni camihi ama in adeerkii oo kale aw ibni akhiihi ama kii ilmaha yar adeerkaba u ahaa oo kale wa kullu minhum mid waliba uu raalli ku noqdo bilmumayizi ilmahan markaa mumayiskii inuu markaa guriga joogo uu raalli ku noqdo falaa tasqutu xadaanatuha bidaalika xadaanadeedii ama xanaanadeedii sidaa ku dhici maysa buu leey muxuu ina leeyahy sheekhu gabadhii marka ay iyadu xanaanadii ilmaha yeelanayso waa markaanay nin lahayn hadday guursato oo nin kale ay guursato dee ilmaha markaa xanaanadiisii xaq uma yeelanayso waayo waxay ku mashquulsan tahayba dee ninkan xaqiisii bay ku mashquulsan tahay waxaa laakiin la soo reebayaa haddii ninka ay guursatay uu yahay nin isaga laftiisu ilmahan xigtadiisiiya oo xanaanadiisa wax kule xanaanayntiisa qof isaga laftiisu xaq ku leh sida walaalkii oo kale walaalkiibaabay maalan ay guursatay oo siday ku dhacaysa inay walaalkii guursata waxay guursatay ibn akii binayo yani waxa weeye ilmaha la xanaanaynayabaaba adeer ah u ah ninkeeda siday taasi udhici karaysaa dee dhinac bay walaale ka noqonayaan dhinac kale ayay ilmahan walaale ka yihiin soo adda garan maysi markaa dee ilmihii yaraana maalan iyadu iyadu may dhalin ilmaha sodoh oo waa ayey oo kale u ahay markaa dee walaalkii wuu iska guursan karay in isagii ay walaala yihiin oo aana isaga ayey u ahayn wax ka dhexeeya iyada aanu jirin maalan agga aabba un ka walaalay isagana waxay u tahay ayey hooyo waa isguursan karaano waa dhici karta hadii markaa taasi ay dhacdo waxa weeye zawjka laftiisiibaa xanaanadii wax ku leh oo qofkii xigtadiisiiy ama walaalkiiy ama isagii baaba adeeru ah ama adeerkii weeyi saasoo kale hadday tahay oo uu raalli ku noqdo ilmahan yar inuu gurigiisa joogo xaaladaa iyadaa ah xaqeedii ma dhacayo xaqeedii way yeelanaysa marka maxaarim buu ka cabira maxaarimta waa ka fiicneed inuu qaraabo uu yidhaahdo wuxuu yidhi ashartu saabicu alkhuluw ay khuluwu um bilmumayizi marka mumayizkan waxba halkan shardi maaha ilmahan un weeyaan la xanaanaynayo ama mumayiz ha noqdo ama yaanu noqonin min zawjin waa inay markaa ka maran tahay nin laysa min maxaarimi ifli aan ilmaha yar qaraabadiisii ku jirin fa in nakaxad shaksa min maxaarimihi qof qaraabadiisa ah hadday guursato ka cami sida markaa ilmahan yar adeerkii oo kale aabbihii baa ka dhintay eh, cafwan aabbihii baa furay kadibna adeerkiiyo dee aabbihii walaalkiiaba guursan kara waa iska caadi waa sahaariyadu aw ibni camihi ama in adeerkii ayaaba de waxa weeyaan qaba oo markii aabbihii ay kala tegeen ayaa waxaa guursaday mid aabbihii uu u yahay oo ilmaha yar ay ilma adeer yihiin oo de qofku wuu guursan karaa muxuu ahaa adeerkii maaragtay xaaskiisa aayadii adeer iyo aayadii abtiba waa gayaankiio wuu gaya uu guursan karay marka haddii ay taasina dhacdo waa sidii oo kale aw akhiihina waa taa aynu ku suuraynayo iyadoo waxaa la suuraysanaya marka tii waxanaanaynaysa ay ayey iyo wax lamida tahay ayay dhici karaysaa zawjkii inuu markaa uba noqdo adeer u noqdoba ilmahayeen waradiya kullu minhumaa bilmumayizi minhum bilmumayizi iyadoo markaa kuwaasi lasoo sheegayo zawjkayhi ay markaa raalli ku noqdeen ilmihii falaa tasqutu xadaanatuha bidalika markaa xanaaninteedii dhici mayso fain ikhtalla sharun minhaa hal shardioo shuruuddaa kamid a ah la waayo ay sabcati toddobadii ah filummi hooyadii haddii laga waayo اما دي ابي بلغا واي سقطت حضانتها حنانتها حق لهي ماشي وهي كبحيسا كما تقدم شرحه مفصلا سدا اي مشرحه هره وصو بلبلارني وصلى الله وسلم